riwaaya kaloo xadiidka weliya faltamastuhu waan raadiyey fadanantu annahu dahaba ilaa bacdi nisaa'i waxaanan u maleeyay jirin markaan ka waayay firaashkii inuu haweenkiisii qaybo ka mida uu aaday malahaasuu shaydaan igu soo tuuray fa idaa huwa raakicun waaba nabigoo rukuucsan aw saajidan ama sujuudsan inuu tago meel kale aadaaban moodhayay markaan tataabtay isagoo rukuucsan ama sujuudsan baan helay yaquulu leh subxaanaka allaahuma subxaanaka wabixamdik allow adaa ceeb ka hufan iyo xumaan oo dhanba mahadna ay kuu ahaatay laa ilaaha ilaa anta alla aan adiga kaahayno xaq lagu caabudona ma jiro wa fii riwaayatin riwaaya xadku leh waxaa ku yimid fawaqacat yadi gacantaydu waxay ku dhacday calaa batni qadamayhi adimihiisa lugeed bogoodiya baabacada dubcadka hoose meeshaa raysmagaadhada la yidhaahdo yay gacanta la heshay riwaayo kale caddaysay asaabat yadi akhmasa qadami rasuuli lahi sal lay wasalam rays magaadhada lugta nebi maxamed baa gacanteeda ku dhacday fi salaa isagoo salaada ku jira falama faraqa min asalaati qaala yaa caaisha ataaki shaytaanuki caaisho ma shaydaankaadii baa kuu yimid waa ku sidee wahuwa fi lmasjidi isagoo masjidka ku jira meesha goobtuu ku tukanayay gurigiisii ama masjidkii hadee nabowiga ahay gurigiisa nabiga ku dhegana wahumaa labada adim labada gomadood mansuubataani ay qotobaana saa ay u qotobaan nabiga farahu saa u qotomaya hade markaad soo baraha dhulka ma dhigtaanoo cidhibtana kor ooma taagno sidaas wey nabigoo sujuudsan oo farihii adimaha luga dulka ku haya cidhibtuna ay kor u taagan tahay ayaan nabigu la gacantayda waxay ku dhacday raysmagaadhadiisa ayay ku dhacday wahuwa yaquulu asagoo ilaahay ku ducaysanaya sujuuda markuu ku jiray allahuma innii acuudu bika allow adigaan allahuma innii acuudu allow waxaan magan galay biridaaka raalli ahaashahaadaan magan galay min sakhatika cadhadaadaan ka magan galay ilaahu cadhadaada waxaan ka magan galay ridahaada ilaahay subxaana wa tacaala cadhana waa leeyahay ridana waa laba sifo min sifaati alkamaalu rabbi uu ku tilmaaman yahay ilaahu marka cadhadaada waxa ka dhalanhayo dhibaato iyo cadaab iyo culaysa yaan ka magangalay oo waxaan magangalay ridahaada iyo raalli ahaashahaada wabimucaafaatika wa bicafwikay ka dhigan tahay wabimucaafaatika bicafwika dhaafidaada iyo cafigaadaan magangalay waxaan ka magangalay min cuquubatika ciqaabtaada iyo cadaabkaada addoommahaada cadaabto wa acuudu bika adigaan ku magangalay allow ku cuskaday minka ay min ciqaabikanaan kaa magangalay maxaa yeelay ilaahay axad u dhigmo dee laga maciinsanayo ama lagaga carari kara ma jiro waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii sifaat alcadli wاlraxma wاlkamaal iyo shafaqa aad magan gasho ood ka maangasho sifaatkii kamaalkaha ah, iyaguna intiqaamka iyo ilaahay mulkigiisa iyo awoodiisa rubiyada ku tusahayay wacuudu bika adigaan ku magan galay min minka adaana kaa magangalay allow adaan ku magan galo adigaan kaa magan galay waa maxay ilaahu wax walbo haddee wanaagana xaggaaduu ka yimaada wixii dhibaatana xaggaaduu ka yimaadaa dhibe dheefba adaa haya marka allow adaan kugu soo cararay waxaan ka cararhayana waa wax amarkaadiiyo ku socda adiga awoodaada laa uxsi ma koobi karo ama ma awoodi karo anaan calayka axsaa marna awood bay noqotaa marna tira iyo koobid bay noqotaa laa uxsi ma koobi karo anaan calayka ammaan adiga lagu ammaano waxaan koobi kara ama ankari karo ma aha ammaanta aad mudato makhluuq koobi kara ma jiro walaa yuxiituuna bihi cilman ruuxa ammaantaad ammaanaysa waxay ku xidhantahay aqoontaad u leedahay mar hadaan rabbi subxaanahu wa tacaala aqoon lagu koobi karin oon aqoon lagu dhammaystiran karin ammaana laguma eh, bogi karo laguma dhammaystiri karo anta adugu waxaad tahay allow xagga kamaalkii wanaag iyo ammaanta kamaa anayta calaa nafsika naftada sidaad u ammaantay rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyay waxaana ka wariyay saxaabiga abu hurayra abu hurayra warinay xadiidka can caaisha ka warinaya ducadan qudhigoodu waa macruuf min xadiidi caliy baynu ku soo maray cinda annasaai watirmidi wa abi daawuud markii dambe hooyadan aragtaad nabigu sidaa ku jiraya waxay tidhi markaan la kulmay baa waxaan ihi faqultu biabi waanta waummii innaka la fii sha'nin wa innii la fii aakhara xad nebi maxamedow aniguna hawl masayrba iyo filinkaasaa ii daarmay aduguna hawl kaleaad ku jirta rabbi caabud iyo allagu dhawaashi iyo ilaahay ammaanid ah marka uu nabigu salaada ka baxay buu canaanto wuxuu yihi maxaa dhacayo ma shaydaankaadii baa yimid markaasay jiri nabi allow ma shaydaan ila socda haa shaydaan baa kula socda ma keligiibaa mise dadko dhan buu la socdaabay jiri markana wuxuu i axad walbuu la socdaa ma xataa adiga nabiga ahaa laakiin aniga allah iiga kaalmeeyey oo shaydaankii ila socday waa islaamay ama waan ka nabadgalaa sharkiisa marka sidaasuu nabigu ilaahay u baryi jiray weye ducadaa dheera qiimaha badan ayaa meesha ku jirta wacan sacad bn waqaas radi allahu tacaala canhu qaal kunaa cinda rasuuli illah rasuulka ilahi baanu ag joognay maalin maalmaha ka mida faqaala xadiidkaas qisadiisi intayna ka tegin waxaa ka mid ah hooyada intaa kumaysan gaabsanin ee marka hore riwaayo kale oo xadiidka uu leeyahay wadadana ay waa qiso madax bannaan iyo ma ah waa isla qisada qudhigeeda ay leeyihiin iyo waxay jir istaagay ayaan haddana shaydaankan ku yidhi nabigu sujuudsan yahay ama haweenka soo maray isagoo taaganoo tukanaya ayaan timihiisi gacmaha geliyey tifaraha geliyey bal saan ogaado inuu soo qabaystay qoyan yihiin iyo in kale masirku mogta waa balow wey balka masirka waa musiibo marka kunaa cinda rasuuli lah sal slam faqaala wuxuui suubanuhu ayacjizu axadukum midkiinba wuxuu kari waayayaa an yagsiba inuu shaqaysto fii kulli yowmin maalin walba alfa xasanatin kun ajir kun xasano fasa'alahu saa'ilun saxaabi baa nabiga weydiiye oo min julasaa'i raggi la fadhiyay fasa'alahu nabiga waxaa su'aal weydiiye saa'ilun weydiiye oo min julasaa'i kuwii nabiga la fadhiyay wuxuu idhi saa'ilkii mara kayfa yagsibu midkaanna see u shaqaysanaya nabi allow alfa xasanatin kun xasano hal maalin gudaheed see loo shaqaysan karaa qaala suban wuxuu idhi tusabbixu ilaahay baad nazihi oo ka hufi ceebta iyo xumaanta miata tasbiixatin boqol subxaan allah fayuktabu e, lahu addoonka waxaa loo qorayaa alfu xasanatin kun xasano ow yuxatu canhu ama waxaa laga dajin alfu khai'atin kun dembina waa laga dhaafaya miatu tasbiixa ilaa halkiis tasbiix waxaa weeye toban bay u dhigantaa boqol kun hadde kun bay u dhigmahayaan aw yuxatu ama waxaa laga dejin canhu xaggiisa alfu khaiatin kun dembi rawaahu muslim kun dembi haddii lagaa dejiyena kun xasan inaad shaqaysatay la mid tahay qaala alxumaydi abu cabdillaah alxumaydi saaxib aljamci bayna saxiinad garanaysaan kada huwa fii kitaabi muslim sidaasaa kitaabka muslim ku taalla saxiixiisa oo ah aw yuxatu in aw la yidhaahdo la odhanin fa lahu alfu xasanatin wa yuxatu aan la dhihin hadda aw baa idiin qoran hamsadaa laysku hayaa qaala albarqaani abubakr albarqaani oo saaxib almustakhraj cala saxiixayn iskale asaguna wuxuu yidhi wa rawaahu shucbatu ibn xajaaj baa xadiidka wariy wa abu cawaanata wadax ibn cabdilah lyashkuri baa wariyay wayaxmd saciid alqaطaan can musa aljuhani bay ka wariyaan musa aljuhani can muscab ibnu sacad can abihi way xadiidku muscab ibnu sacad taabicigiis ayaa wariyo aabihii oo sacda ka wariya alladii muusahaasoo rawaahu muslim muslim uu ka wariya min jihatihi ay min ariiqihi ka wariya xaggiisu ka wariya shucbe iyo abu cawaane yaxmed saciid alqataan baa xadiidka muusa aljuhani ka wariya can muscab ibnu sacad can abihi sacd bn waqaas can rasuuli illah muslimna muuseha qudhigiisuu ka wariyaa weeye faqaaluu waxay yidhaahdeen shucbe iyo abu cawaaniy iyo yaxya bn saciid alqataan waxay yidhaahdeen wayuxau ay biayri hamsatin biayri hamsatin aliftu inta badan midda taaganeen alifgaabka lahayn baa la yidhaahdaa laakiin hadda hamsada un baa loo jeedaa laakiin mutaqadimiintu maba kala qaadaan ba alif iska dhahaan bimacnaa waa maxay riwaayadaa waxay caddaysay in tanwiic aysan ahayn ay wada socoto boqol goor hadaad subxaan allaahi tidhaahdo kun ajirna waa laguu qori kun dembina waa lagaa dejino waa lagu dhaafi awdu marka waa bimacna alwaaw awda meesha taalla fayuktabu lahu alfu xasanatin aw yuxau wa yuxau canhu alfu khaiatin faarsanlahu ilaa miati alfin aw yaziiduun oo kale weeye iyo macaanida la halmaasha saasuu u imaamku shaku raawi ma aha ogo wey owdu shaku raawi ma ahe waa awdi bimacna waaw ahayd macnahaasuu imaamku rabaa وcan abi dr radi allahu tacala canhu rasul sal slam qaala yusbixu cala kuli sulaama waxaa ku waabariysan xubin walbo min axadikum idinka jidhkiinna ka sadaqatun sadaqa laga rabaa kafaara laga rabaa iyo fidyo faradfur baa laga rabaa nicmada ilaah ku siiye xoog caqli indho dhixel laxaad ninkaa dhammaystiran baa socda axadu salaf baa laga sheegay anoo aad u gaajaysan oo aad u oo socda oo dhaqaaqila oo gaajada haysaba ka la yaaban oo isle maanta ruux kaa dhib badanba ma jira isle yaan arkaybu ruux afarta adin bagoon oo salka ku siqahaya markaasa ilahay ku xamdiyey buuri gaajo asagu sheeganayay nin baaba salka ku socdaba marka nicmooyinka ilaahay yaraysi ma laha yusbixu waxa ku laga rabaa way calaa kulli sulaama calaa kulli cudwin xubin kasta min axadikum jidhkiinna ka aaday ama xaggiinna ka aaday sadaqatun sadaqa laga rabaa fa kullu tasbiixatin subxaanallahi kastood tidhaahdo sadaqatun ajir bay kuu tahay wa kullu taxmiidatin alxamdu lilahi kastood sadaqatun ajir bay kuu tahay wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allah sadaqatun bay kuu tahay wa kullu takbiiratin alla od allahu akbar tidhahdana sadaqatun ajir weeye iyo wa amrun bilmacruuf wanaaga iyo samahu dadka la farana sadaqatun ajir weeye wa nahyun can ilmunkari xumaha iyo waxa baan ummadda laga reebana sadaqatun ajir weeye wayajziu min dalika wayujziu min dalikana waa la akhriya intaa waxaa kaaga filanoo haddaad wax kaleba kari weydo ragcataani laba ragcadood oo yarkacu ruuxa muslimka uu tukado min adduxa barqinka xaggiisa rawaahu muslim haddaad laba ragcadood barqinka aad tukato sadaqay jidhkaada ka noqonayaan saddex boqol iyo ilaahay jidhka baniaadamka uu ka koobay labada ragcadood baa yaa faradfur iyo kafaara gud u ah iyo abaalkii maalinka lagaa rabay iyo nicmada ilahay ku siiyey jidhkaada ku saabsan abaalkii maalinka lagaa rabay abaalgudkii intaasaa kaaga filan wey maxalushaahidkuna waa maxay adkaartaa fara mid walbood guna ola timaado sadaqa weeye aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu shukrinayso rawaahu muslim وعn أم المؤمن juwayriya بنت الxاarث رadي الlaه taعaلى عanها juwayriya magaceeda waag hore baraa eh, waxaa lo odhan jiray caasiya la odhan jiray cafan baraa la odhan jiray bara magaceedu baraa la odhan jiray nabigaa juwayriya oo bixiyey markii la weydiy ibn cabaasna la yidhi muxuu nabigu u bedelay bara waa magac fiicane magacyaha eh, eh, sidaasoo kale u qurux basanee ay ammaantu ku jirto nabigu ma jeclan waa badeli jiray sida magacyada xunba uu badeli jiray liita haddaad wuxuu ka baqay buu nabigu in la yidhaahdo nabigu wuxuu ka soo baxay kharaja min cindi barata gabadhii baariyadda ahayd ilaahay u dhoweydee muteecada ahayd buu ka soo tegay haddii macnu waa ma meel xun nabigu u socdaabaa laga fahmaya hadduu baariyaddii ka soo degay ma balaayo u socdaa macnahaasuu nabiga oga baaqsado magacii juwayriy u bedelay bara ana nabiy sal l slam kharaja min cindiha bukratan nabi maxamed baa ka soo baxay gurigii umm juwayriya oo xaaskii nabi maxamed ahayd min cindiha bukratan aroornibu ka soo baxay ka soo kallaay xiina salla subxa markuu salaada fajar tukaday wahya fii masjidiha iyadoo fadhida goobtay ku tukatay gurigeeda meeshay u qontaysa inay salaadaha ku tukato iyadoo fadhida uma rajaca nabigaa qariib min nisfi nahaar riwaaya xadiidku uu qariib min nisfi nahaar bar xilli maalinku kala badhmay oo shan saac afar saac oo barqinimo ah ayuu lix saacoo duhurnimo ku dhow ayuu nabigu soo laabtay uma rajaca waa soo laabtay an adxaa intuu barqimaystay wa hiya jaalisatun iyadoo halkii weli fadhida qariibu min nisfi nahaar riwaayadaana sii caddaysay duxaadu waa barqinka dee mar horu galaa shuruuqa waa haddii la barqin baa layska gaara lakiin ilaa duhurka laga gaadhayo waa duxaa la yska yidhaha iyadun baa kala sarraysa fa wuxuu nabigu maa zilti maadan ka miya maadan ka kicin maadan iska bedelin baa loo jeeda maa zilti maadan iska bedelin miya cala alxaali xaalkii allatii xaaladaasoo faaraqtukii calayha aan kaaga tagay xaaladdii aan kaaga tagay ismada badelin halkeed weli fadhido waad miya qaala waxay tidhi hooyadee nacam nabi allow faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nabig wuxuu laqad qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha bacdakii gadaashaa waxaan idhi oo ilaahay ku xusay arbaca kalimaatin afar weedhood alaa maraatin saddex jeerna waa ku celiyey afar weedhood baan ilaahay ku xusay kelimo saddex jeerna waa ku ceshay low wusinad haddii la barbar dhigo bimaa qulti waxaad tidhi mundulyo maantao dhan wardiga aad wada haddii loo dhigo afartaydii weedhood la wasanathunna way ka cuslaan lahayd iyadaa ka sidcan lahayd oo ka qaadan lahayd saaka waagu markuu baryay ilaa amminkan wardigaad waday iyo afarta kelimeen aniguu dhahay haddii laysbarbar dhigo tayadaa kaa xoog badan buu suubuna calayh isalaatu wasalaam lawasanathunna way u dhigmi lahayd hadda looma jeedo way ka xoog badnaan lahayd wey macnahaas hadda laga wada marka waxaa laga qaata xadiidka in acmaasha qaarkood acmaasha qaarkood badnaanshaha iyo tayada mararka qaarkood isagoo shaygu tira yar ayuu ka hawaab badan yahay camal badan marka qaacidada ahayd alajru calaa qadri nasab waa qaacida makhsuusa weeye nin walba ajirkiisu iyo hawaabkiisu intuu daalo ama uu rafaado ama uu dhibaatoodu ku xidhan yahay meelo yar bayuu galaa mararka qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala camal yarood la timid baa ajir badan lagaa siinaya taana waxaa keenaya camalka qudhigiisa fii daati shariif ah isagaa camal qiimo badanoo wax dheera sida shahaataynko kale tawxiidku lamid ma aha ilaahay oo la iyo acmaasha kale isku ma aha qur-aankaoo la iyo adkaarta kale isku ma aha shaygu markuu marka fii daati qiimo badan yahay haba yaraadee acmaal ka badan buu ka ajir badnaanaya idan tanoo kalaa ka mida ah waxaana nabigu ili bui subxaan allahi wa bixamdihi cadada khalqih subxaan allahi wa bixamdih ilaahay baa hufanoo ceeb ka hufan maca xamdihi weliba asagoo mahadsan cadada khalqi uunkiisu intay dhan yihiin buu ilaahay mahadsan yahay ceebna ka hufan yaho nasahan yahay baan idhi makhluuqaadka uunkiisoo dhan de min maalinka u horraysa wax la abuuray caalam almashhuud alcaalam almashhuud min athara ila huraya waxaasoo dhan iyo waxa iman doona mustaqbalka ilaa aakharo xawrlaciinta nicmada janneen dhammaanaynin jamiic almakhluuqaat oo dhan buu nabigu wuxuu ihi subxaan allahi wa bixamdihi cadada khalqihi balaayiin balaayiin waxaa la bini aadam xisaabi kara maa intaasuu ilaahay oo ku xamdiyey nabigu sal slam sikin gudihii hooyadan juwayriyana haddee waxay wadaa dhowr saac shan saac bay wardinaysa oo xisaabo seemo halbaateela ayay iyadu wadda nabiguna baas buu ku qabtay wa ridaa nafsihi ilaahay naftiisu intay raalli noqota wuu mahadsan yahay oo ceebna ku kuufan yahay waridaa nafsi ee waridaa daatihi alla weyne tasbiixda iyo taxmiidu ilaahay raalli ku yahay buu alla mahadsan yahay oon ceebi ka hufayna sucadada khalqiin lama dhihin subxaan allahi wa bixamdihi ridaa nafsi bay ka dhigantah subxaan allahi wa bixamdihi ilaahay baa ceeb ka hufanoo mahadsan ridaa nafsihi naftiisu intay ku qanacdee rabbi raalli ka ya uu rabo allah garan soo maahad idan xamdiga iyo tasbiixdu rabbi ku qancaya wazinata carshii carshigiisa culayskiisu ilaahay subxaana wa tacaala ceeb ka hufan yahay xaggana mahadsan yahay culamadu waxay sheegeen aqalu lwsaani waa wasna carshi waxyaabaha la miisaamo ama la miidaamiyo carshiga wax ka culus ma jiro hadduu jiro nabi maxamed baa ku dhihi lahaa wazinata carshi meeshuu cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wazinata carshihi ziinaduhana waa iqalka loo jeeda culayska iyo miidaanta carshiga rabbigay ayuu ilaahay mahadsan yahay weeye xagganaa ceeb ka hufan yahay tasbiix iyo taxmiid intaa la culays ah baan alla mahadiya buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam oon ceebi ka xumaan wa midaada kalimaatihi wa subxaan wa bixamdihi midaada kalimaatihi kalimaadka rabbigay intay gaadhaan wey midaadku min almadadi waalmaddi min almuddi in laga keena waa dhici kartaa oo kii aalutubegana waa dhici kartaaba dhawaadana waxay dhaheen miidaadku waaba inqaasta iyo khadda lagu qoro kalaamka ilaahay khadka wamidaada kalimaati subxaan allahi wabixamdi ilaahay baa ceeb ka hufan oo mahadsan midaada kalimaati weedhaha ilaahay kalimaadkiisa intay gaadhaan ama dhan ama khadda lagu qorayo ilaahay kalimaadkiisaoo qur-aanku yahay adkaartu iyo tasbiixdu ku jirto ayuu alla mahadsan yahay qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow ji'na bimili madada idan waa dikri aad u weyn subxaana allahi khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih afartaa weedhood weeye subxaanalahi baana soo noqonaysa hadde cadda khalqii waa jumlo hore ridaa nafsina waa jumlada labaad wa zinata carshina waa tii saddexaad wa midaada kalimaadina waa ti afraad afartaa weedhood baa nabigu saddex jeer ku celiyey buuhi bas wixii aad soo hayso dhanna isku fufuuqsatay wa fii riwaayatin lahu riwaayo uu leeyahay muslim waxaa ku timid subxaana khalqihi ilaahay baa nasahanoo ceebe ka hufan uunkiisu intuu dhan yahay subxaan allahi nafsi ilaahay baa ceeb ka hufan intuu raalli ka yahay subxaan allahi zinata carshi ilahay baa ceeb ka hufan intay midaanta carshi oo kale culayska carshi oo kale in la eg subxaan allahi ilaahay baa ceeb ka hufan intay gaadhaan tiro iyo tayo gaadhaanba ama khada lagu qora gaadho wa fii riwaayati tirmidi riwaayada tirmidina waxaa ku yimid ah abu ciisa tirmidi fii jaamicihi alaa ucallimuki maanku baro ma waana ku baran juwayriyoy kelimaatin weedho qiimo badanoo adkaara taquuliinha aad tidhaahdood ku wardido subxaan allahi cadada khalqihi subxaan allahi cadada khalqihi subxaan allahi cadada khalqihi waa saddex jeer qaabkaasaa loo odhanaya subxaan allahi rudaa nafsihi subxaan allahi rudaa nafsihi subxaan allahi rudaa nafsihi subxaan allahi zinata carshihi subxaan allahi zinata carshihi subxaan allahi zinata carshihi subxaan allahi midaada kalimaati subxaan allahi midaada kalimaati subxaan allahi midaada kalimaati sidaas buu tirmidana isagu u marka waa in la xifdiyo lagu wardiyo maxaa yeelay taxmiid iyo tasbiix waa inaga xalay soo marin axabu اlkalaami ila allah inay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xadgudubka iyo makhluuqaadka edabta darena basarka xun ay ku sameeyaan in laga hoofo nicmadii iyo galadu noo galayna laga mahadiyo sifaatu اlkamaal waاljalaal uu leeyahana lagu mahadsho waa shayga ugu qiimo badan ee nabigu la faray markuu ilaahay u kaalmeeyey ilaahay u gargaaray ee uu nabigu soo dhowaatay geeridiisi iyo ajashihiisi waa kii layidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana tawaaba وcan abi muسى الأشcري رضي الله تaعالى عنه can النبي صل ل sلم qaala wuxuu suubanuu yidhi maثل اladii yadkuru rabbahu ninka rabbigii xusa tusaalihiisu waxaa weeye iyo wladii laa yadkuru midkaan rabbi xusaynin maثل الxayi wاlmayiti nin nool iyo mid dhinto mayd ah mayd iyo axad nool bay u dhigmaan weye idan ninka ilaahay xusaya daakirka waa nool yahay midka rabbi hilmaansanan xusaynina waa ruux dhintay bimacnaa quluubtoodii quluubtoodii baa dhimatay qalbigu wuxuu ku noolaadaa dikriga ilaahay alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub ruuxa xuska badanee ilaahay xuse ee carabka aan ka qaadana qur akhriye ee ilaahay muraaqabaynaya ruuxaasi qalbigiisu waa nool yahay ruuxa kalena qalbigiisu waa dhintay qalbigu hadduu dhintana asaga mashiinkii inagu xidhnaa ahe iyo matoorkii ruuxu waa dhimanayaa rawahu lbukhaari warawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya faqaala isagu wuxuu yidhi muslim raayadiisii maalu lbeyt aladii bay la mid yihiin maalu lbeyt aladii yudkaru llahu fiihi meesha nabigu riwaayada maalu ladii yadkuru oo daakirka la aaday madkuuru fiihigii baa hadda loo gudbo gurigii alle lagu xusahayey baa loo gudbay maalbeyti gurigu tusaaliisu waxaa way gurigaas gurigaasu yudkaru lagu xuso allah alla lagu xuso fiihi fi lbeyt iyo walbeyti daarta iyo guriga aladii la yudkaru allahu fiihi aanla rabbi lagu xusin maalu lxayi wاlmayiti yacni guri kharaab ah on waxba uusan ooliniyo guri camiran oo nool bay isu yihiin wey marka haddaad rabtaan way inaad noolaataan inta adduunka aakharo la gaadhin ilaahay xuskiisa ha badsho wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi sal ly slam qaal yaquul اllahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay xadiiu qudsiye ana cinda danni cabdii bi qaala allahu yaquul اllahu waa qur-aankana way ku timaadaa sunnadana way ku timaadaa dhib ma laha qaala iyo yaquulu yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhaahdaa ana anugu haddaan rabbi weyne ahay cinda danni cabdii bi addoonkaygu meeshu iga malaystaan u dhawahay ilah dad khayr ka filato khayr baad ka helaysaa haddaad cadaab iyo ciqaab iyo balaayo ka filatana waad kala kulmaysaa maxaad malahadun wuxuu ku xidhan yahay kolbaad iga falkaada aduu is-og inaad xumaan falow tahay ood mujrim tahay oo ilaahay xadhiggiisa aad ka furatay oo bini aadam waa khaldamay aan toobad keenaynin oon alle u noqonaynin aduu is-og xumaantaada iyo dhibaatadaada mala wanaagsan alla u qaadi maysid nin walba waxaa la yidhi caydhinku cuno caydhin cune calooshiisu ka yuculqabaa marka ana cinda danni cabdii anugu waxaan ahay adoonkayga malihiisa iga malaysta agtiisaan ahay wy waan u dhowahay marka intaad marka adduunka joogto eed nooshahay bayn alkhawf wاlrajaa waa inaga soo maray kitaab baab alkhowf baynu ku soo inaad inaad laba boglaysaa la rabaa inaad lababoglayso ilaahayna khayr ka filato xaggana aad ka cabsato markay naftu kaa dareeraysa ee lagu yaasiimahayo ama tawxiidka lagu qabanhayana ilaahay khayr ka filo xusnu danni billaah baa lagaa rabaa wa ana anuguna macahu addoonkan la jiraa biاlnusrati wاlmacuunati wاltawfiiqi wاlicaana ida dakaranii markuu i xuso ilaahi subxaanaه wa tacaala bidaatii makhluuqaadkiisu ka sarreeya waana ka baxsan yahay cala carshi istawa laakiin addoommihiisu biاlcilmi wاlixaaطati addoommaha wuu jecel yahay wاlnasri wاlta'yiidi wاltawfiiq wاlilhaam buu rabbi kula socdaa wa ana macahu idaafadan dambana waa idaafatu takriim weeye iyo tashriif kii idaafatu khalqin wa takwiin ahayd ma aha wa ana macahu aniguna waa la jira addoonkayga idaa dakaran markuu i xuso ee uu xusuusto fain dakaran hadduu igu xuso oo ilaahay uu xusuusto addoonku fii nafsii goonidiisii gaar ahaantii fii nafsi waa maay ay munfaridan keligiibaa meel fadhiisto ilahay ku xusay dakartuhu anna waan sheegaya addoonkaas fii nafsi gooni ahaan baan u sheegayaa wain dakarnii hadduu i xuso fii mala'in ay fii jamaacatin bulsho dhexdeed wadar jamaaca dhexdeed dakartu waxaan ku xusahayaa addoonkaa magaciisa ku soo qaadahayaa fii mala'in ay fii jamaacatin khayrin minhum tiisi ka khayr badan dad dhexdii iyo bulsho dhexdii ninkay igu xusana anuguna malaa'ig ka khayr badan addoommihii asagoo igu dhex xusay baan agtiisa ku sheegaya meesha haddii addoonka lagu sheegana waa addoon barakaysan haddi muttafaqun calayh marka halkaasay gaadhay haddii rabbaweyne uu leeyahay fadkuruunii adkurkum haddana lagu yidhi fain dakarnii fii nafsihi dakartuhu fii nafsihi wain dakarnii fii malain dakartuhu fii mala'in khayrin minhum waa bannaankay taalla marka hala badiyo wardiga anhu qaala qaala rasul lah sal sm sabqa almufariduun xadiiab horu lahaayo marka uu sheekhu soo gaabsaday nabigu alay sla safar dheer uu ka yimid oo waddo dheer iyagoo qaadayo maka madiina udhaxaysa xagga makana xigta ayuu wuxuu arkay qowl la odhan jiray juhmaan ayaa ku soo baxay mur yiro go-anoo gooni u taagnaa qowyuhu marna waa silsilad xiidho oo daad sana oo isdaba yaalla qowl baa jira qow noocaasoo go-onoo meecdaa yaallo oo la yidhaahdo juhmaan buu nabiga ku soo baxay saxaabadina qayb horay u baxeen qaybna way intay yar daaleen habsoomeen bay gadaal soo luudayaan markaasuu nabigu wuxuu ahaa haadaa juhmaan siiru war soo soo laxaadsada istahabiiba waa kaa qowgi waa dhownahaye markaasuu nabigu wuxuu ihi sabaqa almufariduuna kuwii horay baxyeeyey horbaxyeeyey ee ragga dhaafay waa hormareen qaaluu waxay dhaheen saxaabadii wamal mufariduun ya rasuul alla rasul mufariduun maxay iyo iyo mufariduun labadaba waa la sheegi doonaa imaamku qaalna wuxuu idhi addaakiruuna allaha kaiira wاddaakiraat busta iyo cara ku reeba oo casarba ka dhaqaaqa oo aroorba dhaafa oo gooni u baxoo horbaxyeeyay oo dadka ka taga ninka ilahay xuskiisa badiya mufaridkuma maxay waa ninka dadka dhaafo weeye in la gaadhin ee samriya mufarid maxaa loo yidhi in macnaha loo jeedo iyo in min atawxiid ay ta watafriid oo ruuxa ilaahay xusa ilaahay keligiibuu cuskanaya ilaahay keligiibuu baryayaa asagoo isku halaynaya isagoo ka cabsanaya isagoo qadarinaya alla u go'aahaya shirki iyo balaa'iya bakhtiga waa ka baxaaya idan wuxuu noqday mufrid mufaridna waa noqday afrad allah subxaanaه wa tacaala biاtajriidi bitawxiid cafwan nabigu wuxuu uhi aلذaakiruuna allaha kaiira wالذaakiraat idan muxuu iskugu keen qabtay horbaxyada ay saxaabadu dhaqaaqeen ee qowgii xaggiisa u sii dhowaadeen nimanna ay hadheen yuu nabigu maxsuuskaahe la arkahayay wuxuu ku macneeyey macno bannaanka yaalloo ah ruuxii kaa dikri badan ee kaa xus badan sida maanta lagaaga dhaqaaqay buu kaaga dhaqaaqahaya macnahaasuu nabigu labada jumle uu ka dhexaysiiyey rawaahu muslim aلذaakiruuna allaha kaiira ragga ilaahay in badan xusa iyo wاdaakiraati gabdhaha ilaahay in badan xusa rawaahu muslim wa ruwiya waxaa la wariyay almufariduun bitashdiid الra'i rada in la shido wa takfiifiha la khafiifaya mufriduun la yidhaahdo wاlmashhuur اladii qaalahu اljumhuur الtashdiidu sida ay jumhuurtu ku tageen ee xagga nacaanka ee caan baxday waa in la shido oo aan la fududaynin وcan jaabir radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اlah sal ly slam yaquul afضal الdikri xusid alla la xuso waxaa u fadli badan oo u khayr badan laa ilaaha ila اllah towxiidka axab اlkalaam il allahi waa inaga soo mara subxana allah wbxamdi subxan allah alcaiim waynu soo marin habeen hore xalay soo ma ahay idan axab اlkalaami ilى اllah iyo afضal الdikri waa towxiidka yaa wadaaddo waxay leeyiin way kala duwan ilaahay jecel yahay mararka qaarku waxaa laga yaabaa shay ka fadli badan inuu jiro mar kelimadu tawxiid wax ka fadli badan ma jiraan waaba asaaskii diineed weeye afdal dikri xusid alla la xuso waxaa u fadli badan laa ilaaha illa allah ama asagoo gaaban oo sidan oo kale ah ama kii dheeraayo laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu wa calaa kulli shayin qadirin xalaad soo marayseen rawahu tirmidi qaala xadiiun وعن cبد الله بن bصr المازني رضي الله تعالى عنه أن رجلا أي أعرابيا riواaية xadيثku le cadays أن رجuلا أعرابيا nin reemiya ah ayaa qaala ya rasuul الlah wuxuu rasuulku ilaahayow إna شharaaئع الإسلاami islaamka waajibaadkiisii jamcu شhariica oo axkaamta ilaahay dejiye addoomihiisa uu saaro marka ama sunna ha noqoto ama waajib ha noqoto xalaal iyo xaraam waxay doon ha noqoto ina شharaaئع الإسلاami sharaacida islaamka islaamku wuxuu iga rabay qad kaurad calaya waa igu badatay fa ahbirnii waxaad ii sheegtaa bishayin xugum ii sheeg iyo dikri atashabbasu bihi aan ku dhego ajirkii aan sharaacida badan ka heli aan ka helo qaala wuxuu ihi laa lisaanuka radban min dikri illaah rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan waa xadii soo gaabiyey oo mukhtasar dheer buu ahaa xadiidku wuxuu ahaa laba ninoo reemiyi ah, ayaa nabiga u yimid markaasay nabi allow midbaa wuxuu nabi allow waxaan rabaa ayurijaali afdal ragga yaa u badan nabi wuxuu man taala cumruhu waxasuna camaluhu rag waxaa u wanaagsan oo bini aadam waxaa u qiimo badan ninka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna uu suubanaado ninkii labaad baa wuxuu nabi allow qur waa igu adag yahay barashadiisi sharaa'icduna waa igu badatay hawl ii fudud oon meel saara ii sheeg dadkan aan ku gaadho ninkan dambe wey ninkan dambe uu soo qaatay saxaabigu ama tirmid uu soo gaabiye wey nab wuxuu ihi laa yazaalu yuusan ka zuulin lisaanuka carabkaadu radban mid yahay min dikr ilah ilahay xuskiisa ka qoyan yahay had iyo koor ku xusweeyo dikri ilaahay hamoogaanin ha moogaanin riwaaya xadiidku u leey ayulcamali afdal oo ninkan dambe su-aashiisa naba allow camal maxaa u fadli badan an tufaariqa dunya wa lisaanuka radbun min dikr illaah adduunka inaad ka faaruqdoo naf baxdo oy kaa dareerto naftan cabdada ah adoo ilaahay xusayo towxiidsanaya wy oo shahaadadu ilaahay kuu toosiyo laa yazaal uusan ka zuulin lisaanuka carabkaadu radban inuu ka qoyan yahay min dikr ilah xuskiisa rawahu tirmidi qala xadiidun xasan wa can jaabir radi allahu tacaala jabir bn cabdillah can nabi sal slm qaala man qaala ruuxuu yidhaahda subxaan allahi wa bixamdihi subxaan allah ilaahay baa hofan wa bixamdihi asagoo weliba mahadsan wey hurisad waxaa loo tallaalahayaa lahu addoonkaasi ilaahay ku xamdiye ilaahayna nasahay nakhlatun timir baa loo tallaalaya fi ljanna jannada looga tallaalaya geed timir ah ayaa loo tallaalaya axaadiidba waxay sheegeen jannadu qaybana waa buuxdaa oo dhir iyo geedaa ilaahay ka buuxiyey qaybo bannaanna way leedahay qaybaha bannaan addoonka saalixa ah camalku la yimaadee ilaahay ugu dhowaada hawaabkeedaa lagu dhisahayaa oo lagu tallaalahayaa oy ku baxaysa nakladan hadde waxaa loo doortay waa geedka keliya meel xor aan lahayn cawdiisu laamihiisu guntiisu gaskiisu waxaasoo dhan waa waa la isticmaalaa si walbu loo dheefsado ummaddu anfacahaya jiridiisa iyo xididiisa ilaa laanta u koraysa waa wada dheef qaabab kala duwan baa loo isticmaala midhihiisana warkiisaba jooga waa midha adduunka u qiimo badan intaasuu nooc mara busri buu noqon balxi buu noqon rutab buu noqon kadibna timir buu isu bedelaya wakii nabigu ku shabahay ruuxa muminkaa geedaha wuxuu ka shabaha egyahay timirta rawahu tirmid wqaala xadiiun xasan wacan ibni mascuudin radi allahu tacaala canhuma qaal cabdimasuud radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul la sal slm laqiitu ibraahim ibraahim baan la kulmay aabbaha ibraahim ibraahim alkhaliil leylata usriya bi habeenka lay dheelmiiyey baan la kulmay ibraahim faqaala wuxuu hi eh, eh, abuna ibraahim wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow waa wiilkiisa haddee aqri ummataka mini asalaam aqri ummataka ummadaada iga gaadhsii minii aniga asalaam salaam iga gaadhsii ummadaada igu salaam weeye ummadaada igu salaam wa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana aljannata jannadu tayibatu turbati inay ciid wanaagsantahy waa caro wanaagsantahy waa carasan dalagaa ka baxa wixii la geliyo waa lagu abuuro wuu soo boodayaa ayibatu turba way ciid wanaagsan tahayo dhulbeerad weeye cadbatulmaa wayna biyo macaan tahay oo haddee biyaha macaana xareedda wix lagu waraabiyo waa baxaa caraseel ma aha iyo iyo biyo kharaaroo dhana ah wa annahaa ayadu hase yeeshee qiicaanun dhul bannaan weeye qiicaanku waa jamcu qaacin waa dhulka bannaan engeed iyo nagaadh uusan ku oolin xaggana siman miiskaasoo kale ah ayaa qiicaanka la yidhaahdaa wa annahaa qiicaanu way bannaan tahay jannadu dhulkeeduna waa banaan yahay geed kuma yaal nagaadh kuma yaal caws kuma yaal wa inna khiraasaha shayga lagu tallaalana waxaa weeye tallaalkeedu abuurkeedu waxaa weeye subxaan allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan hariib buu ku daray xadiiun xasanun hariib xaafidku wuxuu yidhi tirmidi xadiidka sanadkiisu dacfigaa ku jire wuxuu xasan u yidhi lishawaahidihi shawaahid dhowruu leeyahay saa darteed xasan u yidhi abu xaatim araazi iyo saaxiibkii abu zurcat araazina cilalkooda waxay rajaxeen xadiidkan inuu mursal yahay oo yahay min xadiii alqaasim bn cabdiraxmaan can rasuuli اllah qaasim bn cabdiraxmaan can abi cabdiraxman bn abdillah bn mascuud can rasuuli اllah oo saxaabiga aan la sheegin inuu mursal yahay bay rajaxeen ayagu halkaasay la mareen wadaadka muxaqiqana waad u jeedaanoo wuxuu idin yidhi muusan taabanin baan filaya xadiidkani marka marka daahirkiisa la fiiriyo daahirkiisu ishkaal macnawiga ku jira daahirkiisu xadiidka daahirkiisa ishkaal macnawiga ku jira oo daahirkiisu waxaad moodaa inuu qur-aanka ka hor imanayo jannaatin tajri min taxtiha alanhaar baa qur-aanka ku badan oo tifka ah wa jannaatin alfaafanna waad garanaysaan qur-aanka qur-aanku wuxuu sheegay jannadu biyo webiyaal durdurayaan oy laaga socdaan oo fadaama socdaan oo geeda midhan ah oo wax walba u yaallo xadiidkanna wuxuu leeyahay jannadu nagaadh iska daaye tif cawsa kuma yaalo wa annaha qiicaanu ishkaalka waad fahamteen bayla tahay ishkaalku ka imanaya ishkaal macnawi a jira allaahumma in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa jannada barkeed wa annahaa qiicaanun wa anna bacdaha ama bacda ardi اljannati waa qiicaan la yidhaahdo waxaanu u cuskanaynaa hawsha iyada ah laga wariyo salmaan afarisi baa jira salmaan laga wariyo oo tabanan uu wariyo mundiri iyo xaafidkuna ay taxsiiniyaanu ina fi اljannati qiicaanan faakiruu min harsiha jannada waxaa ku yaala meelo balbannaan baa ku yaala geedo badan ha yeelato laakiin meelo banaan bay leedahay oo adiga muslimka lagaa rabaa inaad dhisato ood abuurato oo dala kaaga soo baxo nabi allow maxaan ku abuuraa nabi wuxuu ihi badiya subxaan allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa allahu akbar xadiidkaasaa caddaynay inna fi ljannati qiicana jannadoo dhan baa bannaan ma ahee jannada meelo bannaan buu dhulkeedu leeyahay marka qur'aanka iyo xadiidku isma isma diidayaan macnahaasa yaa yaad moodaa inuu roon yahay sanadka xadiidka waxaa ku nila cabdiraxmaan ibnu isxaaq alwaasiti baa ku jira oo ah wuxuuna xadiidka ka warinaya cabdiraxmaan ibn isxaaq abu shayba wuxuu ka warinaya can ilqaasim bn cabdiraxmaan can abihi can qaasim ibn cabdiramaan aabi waxba kama maqal baa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibn isxaaq alwaasiti abu shaybatana waa daciif daraqudnina ceelka wuxuu sheegay qaraa'ibkiisa wuxuu sheegay afraadiisu annahu tafarada bihi waxaa la tafaruday cabdiraxmaan ibn isxaaq alwaasiti baa la tafarud can alqaasim bihi sanadka dacfigaasa ku jira xasanu hariibtuu tirmidi yidhi wuxuu ka wadaa shawaahid badan ba xadiidku leeyahay buu ujeedaa shawaahidduna way badan tahay waa runtii shawaahid dhowr ah ayaa baabka ku timid وعn abi الdardا رadي الlaه taعalى cnه qaal qaala rasul ا sl sm ishkaalkii meesha yael waxaynu kaga baxnay in la yidhah وأnahaa qiicaanu ay وأna bacضa ardiha qiicaan jannada meelo bannaan baa ku yaala ayadoo dhan baa wada bannaan ma aha xadiidkii ibnu cumar cinda طabarani baa yaa ka fiicnaa oo ka caddaa وأrضuha waasicaة oo inuu ibraahim uu ku yidhi wiilkiisa muxamada mur ummataka falyakiruu min khiraasi اljannati faina turbataha طayibaة waarduha waasica dhulkeedu dhul ballaaran oo aad u waasaca weeye waxay u baahan tahay in qaybo kamida la buuxiyo tala lagu buuxiyo xadiidka salmaan farisna waa aniga idiin sheegay وcan abi darda radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal slm alaa unabi'ukum maan idin sheego muslimiinay bikhayri acmaalikum acmaashiinna midka u wanaagsan yacnii cibaadaadka ad la timaadaan u khayr badan wa asgaaha u nadiifsane u tahiran cinda malikikum inda malikikum cinda malikikum waa boqor malik waa kalmalik waa boqorka malik haddaad tidhaahdo iyo melik waa isku wa asgaaha midda camalka u nadiifsan u daahirsan u qiimo badan cinda malikikum allaha boqorka agtiisa wa arfaciha u sareeya fii darajaatikum darajadiina dalacsiintana in camal lagugu dalacsiiyo darajadaadi kor meeshanaad joogtay kor lagu geeyo midda ugu qiimo badan maa idiin sheega wa arfaciha midda ugu qaadid badan camalka ugu qaadid badan u dalacsiin badan fii darajaatikum darajooyinkiina wa khayr lakum idinka wanaagsan min infaaqi اdahabi wاlfida inaad dahab iyo fida dhiibtaan oo sadaqaysataan wa khayrin lakum idinka wanaagsan min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina gaalada oo fatadribuu aad garaacdaan canaaqahum luqumaha dagaalka aad ka ridaan wayadribuu canaaqakum idinkuna qoorta idinka goyn aad shahiidaan qaaluu waxay dhaheen bala yaa rasuul allah waxba lagama teginaade camalka ugu khayr badan ee ilaahay agtiisa ugu daahirsan ee darajooyinkiinna ugu saraqaadi og wax walba ood bixisaanna ka khayr badan xataa shahaadihii jihaadka ka khayr badan ma idiin sheega qaaluu bala qaala nabigu wuxuu ihi dikru اllahi tacaala ilaahooda xustaan wey ilahay xuskiisa rawaahu tirmidi waqaala tirmidi waa xadiidka wariya wuxuuna asagu kaga tegay inuu yahay hariib buu ku yidhi uu iskaga tegay وqاaل الxakم cabdالlahi wuxuu hi fii musdraki isnaadhu صaxiix baqwi fi sharxi sunna wuxuu hi xadidku waa xasan hada xadiiثun xasan buu yidhaahdaa lakin waa xadiiث macluula biاlwaqfi biاlاkhtilaafi waqfan warafcan waslan wa irsaala aad baa laiskugu maandhaafay muwa maali baynu ku maray maaligoo wari xadika isagoo mawquufa calaa abidarda cabdulahi maaragna ziyaadaadka xusein ilmarwasi fii zuhdihi asna wuxuu wariyey ariiq kale isagoo mawquufa ariiq labaadoo asna mawquufa waxaa wariya ninka la yidhaahdo abu yacla cafwan abu nucaym fi lxilya muhimaduna waxaa weeye wadaad laya ziyaad ibn abi ziyaad baa ku dul wareega madaaruhu sanad ahaan ziyaad ibn abi ziyaad mawla ibn cayaash buu ku dul wareegaa can abi baxriyata can abi darda ziyaad ibn abi ziyaad can abi baxriya can abi darda sidaas wey ruwaaddii marka isaga ka qaadanayay in ka ah xadiidka mawquuf bay ka dhigeenoo min fataawa abidarda bay ka dhigeen wahada huwa axiix min xayu asinaca alxadiiiya xadiidkan marfuucaan laa yaصix ama min fatwa abidarda wuu sugan yahay wadaadana waxay ka dhigaan marfuuc nimanna waxay ka dhigaan mursal uu taabici nabiga gaadhsiinayo nimanna waxay ka dhigaan mawsuul idan ikhtulifa waslan wa irsaalan waqfan wa rafcan baa laisku maandhaafay sida sawaabka min xayu daliilah waa daciifun marfuucan صaxiixun mawquufan abudarda buu ka sugan yahay laakiin rabciguisu sax ma aha can qas radi allahu tacaala can laakiin adilo kalaa ku filan adilo kalaa ku filan oo fadligiisa cawdhaato wadaniyo xalayba saxaabiguna dikrullahi marka la yidhaahdo acmaashoo dhan ba soo gelaysa wax walboo khayr ee taacood la ama jawaarixa ka dhaco ama afha ka dhaco ama qalbi ka dhacee dirk soo gelaya kor marka la yidhaahdo وcan sacd bn qas radi allahu tacaala canhu anahu dakhala maca rasuuli اllah wuxuu sheegay saxaabiga sacd bn qasa annahu dakhala maca rasuuli اllah isagoo nabi ilahi la socdo inuu u galay cala mra'atin haweenay buu u galay sacd bn qaasi nabiga wada socday iyo haweenay u galay wa bayna yadayha horteedana waxaa yaala nawan laftimireed laftimireed ay wax ku tirsanayso yay horteeda yaal aw xasan ama quruurax dhagax yar yar ah ayaa horteeda daadsan tusabbixu bi ay ku subxaanalaysanayso ku wardinayso tiraday ku tirsanaysaa fa qaala wuxuu idhi suubanuhu uhbiruki waxaan kuu sheegayaa ay alaa ahbiruk makuu sheegaa wey bimaa huwa aysaru calayki min haada wax kaaga fudud hawshaan makuu sheegaa tiradan badaaanee tirinaysa ee dhagaxa aad kalwinayso ama aad timirtan iyo lafaheeda aad kala marayso wax kaaga khayr badan oo kaaga fudma kuu sheegaa aw amase afdal ka fadli badan faqaala wuxuu waxaad tidhahdaa subxaan allah ilaahay baa ceeb ka hufan khalaqa fi اsama uunka uu ku abuuray cirka intuu tiri la egyahay buu ilahay ceeb ka wa subxaan allahi cadada khalaqa fi اlardi ilaahay baa ceeb ka in dhan inta uu ku abuuray makhluuqaad dhulka iyo carlada subxaan allahi cadda maa bayna dalik cirya dhul inta udhaxaysa tiro la eg buu ilaahay ceeb ka hufan yahay dheh aragtana anta boqol sane loo soconayo ilaa hawadu waa makhluuqaade hawadan waa makhluuqaad waxa wareegaya waa makhluuqaad habaaska iyo habaagaas waa makhluuqaad wa subxaana allahi ilaahay baa nasaano ceeb ka hufan cadada maa huwa khaaliqun wuxuu abuuri doono weli uusan abuurin tiradiisu ceeb ka hufan yahay akbar ilaahay baa mila dalika intaasoo kale cadada maa khalaqa fi الsama cadada maa khalaqa fi اlardi cadada maa bayna dalik cadada maa huwa khaaliqun afartiba waad marinaysa walxamdu lilah ilaahay baa mahadsan mila dalika intoo kale walaa ilaaha ila اllah mila dalika towxiidkana intoo kale walaa xawla walaa quwata ila biاllah mila dalik rawahu tirmidi waqaala xadiiثu xasan ibn xibbaanna wuu saxiixay xadiidka iyo xaakimba sanadkiisina nin majhuula ku jira oo muaqmudku kule rajulsanadkiis waa daciif kule wuxuu jeedaa nin leeda eh, khusaym nin khusayme la yidhaahdo oo xadiidka ka qaadanaya can caaisha binti sacad caaisha binti sacad can abiiha way xadiidku ninkaasaa majhuul ah laakiin xaakim ibn xibbaan fiiro gaar ah. xadiidka markay saxiixinayeen sanadkooda maysan ku sheegin ninkaa la yidhaahdo khusayme la yidhahdee majhuulka ah riwaayada tirmidi unbuu ku jiraa marka iyagu saxiixay saxiixiyeen la odhan mahayo way meel mariyeenoo isagoo rajul majhuul uu ku jira sanadkay feermeeyeen lama odhan karo maxaa yeele ariiqoodu ninka wuuba ka dhacsan yahay laakiin shaahid buu le xadiidkani min xadiidi safiya cinda tirmid aynu ku maray baad ka fiirin kartaa eh, afan xaafidkuna xadiidka wuu taxsiiniyaa xadiidku juwari haddaanu maraynin asna waa u makhraati kacahaya xadiidkan hadda aynu marayna sacmi waqaas iyo xadiidka safiya ee tirmid isagu u daciifiyey isagu u daciifiyey xaafidkuna wuu taxsiinaya isagu waa lasku hayaaye asna waxaa ku jiray in ay laftimireed ama dhagax ay ku wardinaysa safiya xadiidkan asna wuu tilmaamay waa axaadiia loo deliishado asalka tusbuxu inuu bannaan yahay tusbuxu inuu sal leeyahay oo lagu wardin karo oo wax lagu tirsan karo loo deliishaduu ka mid yahay xadiidka haddaad daciifisana kaa kalena aadifa u qaadana ade waa lagu kala tegaaya midka safiya tirmidi baa ku tego wuxuu yidhi sidiisuba laa yuxfad basaarna wuxuu yidhi sanadkan sanadaan mabala sanadkan waa daciif ibn xibbaan iyo xaakimna way khaldameenoo in khusaymada majhuulkaa la geliyay sanadkaa saxa tirmidi baana ka saxan calaa yati xaal jamaaca min asalaf min asaxaabati wاtaabiciin wa atbaaci اtaabiciin fuqadii waaweyneyd way isticmaali jireen aalaad wax lagu tirsado asaarata inaad samaysataan aalaad wax lagu tirsado dhib ma laha laakiin inaad cibaado moodaan khalad hadda koor baa idinkala hadlay tusbax inaad cibaado moodaan khalad ah laakiin kulkuletor wax lagu xisaabsanay haddii loo arko culays ma laha warka midaad fahanteen waxaa ka fiican inuu guriga ku yaalo oo sariirta qomaalkeeda iyo aad surato ood habeenkii la kala baxdo meelaha in la warfiyo oo gabdhaha lagu shukaansado ama lagu xaragoodo ama adoo maqan oo daldalmahaya alla kacdood aafillaahi ah dembi kale wey riyaa galay sumcaa galay khaflu keenay intaas waxa layska wareejiyo waxna la daldalo adoon rabbi xusuusanayn oo qalbigaadu joogin oo niyadaadu joogin waa tii ay dhihi jireen salafku dembi baa la iskaga qoraya aafooyin badan buu leeyahay kan haddaad gashataan meeshana waa waa tusbaxun soo maa tusbax ree magaalka kii ree baadiyaha kii ree magaalkun buu kaleeyahay soo ma waxaasoo dhan marka waxaa weeye waa aalaad wax lagu xisaabsado u aamina laakiin inuu cibaado yahay ama sunno yahay ama alla loogu dhowaanayo hawshaa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya ah. ya ma laga ganacsan karaa walyaha dukaanlaydaa rabtaa inaad ugu dirto ya isagaaba gadamiya ka ganacso وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال لي رsuل الله صل ل سلم rasuulka ilaahi wuxuu yidhi alaa أdulka ma waanan ku tusaynin sheekh abu bakr jaabir الjaزaa'iri aad wuxuuga calacali jiray midkan midkan soddon iyo saddex soddon saddex u xidhan ee meel walba madaxa dhuuban ku leh kurtunka ku leh tusbaxaasi sagaashan iyo sagaalka ah ee soddon iyo saddex u kala xidhxidhan ee kurtanka madaxa taagan loo dhexaysiiyey wuxuu asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa majuus buu soo jeedaa iyo buudiyo siikha ayaa isticmaali jiray saddexdaa dhexdaadi saa loo qabtana macatab buu u ekaanayaa saliib alaswad buu jiray aad buu sheekh oola dagaalami jiray sheekh bakr bakar abu zaydna risaaluu ka qoray tusbaxu asalkiis meeshuu ka yimid kan inagu aan isticmaashaanee baabu suufiyeedka kadareer magaalka kama hadlayno kii wareejin jiray tusbax la odhan jiray kaa taariikhdiisii iyo meeshuu ka soo jeedo iyo xukumkiisa risaala madbacuya akhriya sheekhu aad ugu fogaaday laakiin ra'yigaas kuma qanacsan sheegu taariikhiyan asagoo iska liitay baa dambe intii la ilooba taariikhdiisii iyo muslimiintu qaab sharcigoodii waafaqsan u isticmaali karaa taygaa ka mida asalkiisii hawl buu ahaa maxaa loo isticmaali jiray gaalada cadaanka ah ee meelaha barafka ku dhinta joogaa waxay qoorta ku xidhaanoo si qabogu u geliyeen barafka yay ku xidhan jireen beerlaydaa xidhan jirta naftu ay hayso waagida muxuusu bedelay shay lagu xaragoodoo la qurxiyo warshada sameeyaano dhowr boqoloo kunba la siiyo gaalaana isticmaali jirta waagi dambe wuxuu noqdo dhar lawada xidho muslimiintuna isticmaalaan ragguna gaaluna isticmaalaan la odhan maayo ninkii nagtiin qaba hee ama tay qaba ama rabtu cunug qaba waa mushabbih lilkufaar waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhu la odhan maayo leanna wuu ka baxay khasiiso inuu ku yahay iyaga inuu iyagu gooni ku yahay waa ka tago waa mushtarak waa la wadaagaa waxa dembiga ahaayee khatarta ana waa marka iyaga gooni la yihiin caadaadka iyaga u goonida ah ee weliba diin ama dhaqan xuun daba jooga ayaa ayaa ba-anoo laga dayriyey kaartooyinka milatary waa laga qaadan karaa waxyaaba aan shareecadanu diidaynin oo manaaficda adduunyada ku anfacaaya dhib ma can abi muusa alashcari radi allahu tacala anhu qaal qaala lii rasuul lah alaa adulluka ma waanan kutusayni maan kutusa weeye maan kutuso calaa kansin kayd oo min kunuusi اljannati jannada kaydkeeda ka mid a ah. faqultu balaa yaa rasuul allah rasuulka ilah haa itus laa xawla walaa quwata ila billah intaa dheh laa xawla xeelad malihi iyo kaarto aan wax ku iyo tatika iyo tabcad aan wax ku qabsado walaa quwata awoodna ima ahan ila biاllaah ilaa bixawlilaahi wa quwatihi ilahay inuu ku karsiiyo oo ilaahay maskaxda kuu furo oo wax ku waafajiye mooyeen wax adu keensan karto ma jiro laa xawla walaa quwata waxay kansi u noqotay si dhammaystiran oon kala hadlayn buu rabbi ishoos dhigay wuxuu ka ber iska tokooray xeelad iyo awood wixii bani isku sheegi jiroo dhan ee awood ahayd buu ka maray alluna u ogolaaday idan waa kanzu min kunuuzi اljanna ajirka lagaaga qorayo waa kayd aakharood u baxsan doonto axaadii badanna waxaa ku yimid ruuxa muslimka wuxuu la yimaado aakhara loogu tallaalo jannada geeda loogu tallaalo oo ka xoog badan laa xawla walaa quwata illa billah ma jiro meesha hore aad soo marteen alamdu lilah wallahu akbar baad soo marteen ka xoog badan muttafaqun caleyh halla badayda hawsha iyada baabu dikr اllahi tacaalى qaaئima aw qaacida wmudajacan wmuxadiثan cafwan wmuxdiثan wajunuban waxaa'idan ila اlqur'aana falaa yaxilu ljunubin walaa xaa'idin qaala اllahu tacaala dikr اllahi tacaala ilahay in la xusu u baab yahay qaa'iman adoo taagan aw qaacidan ama fadhiya wamudajac adoo jiifo dhinacdhican u jiifa wamuxdiثan adoo weysadu kaa jaban tahay oon weyse qabin wajunuban adoo janaabo qaba waxaa'idan gabadh dhiig qabta ila alqur'aana qur-aanka mooye qur-aanka adoo ama junub qaba falaa yaxilu qur-aanku uma ka qur'aanaan marka qur-aan akhrinayo wey ka adkaaraan akhrinayo dhib ma laha akhrinayo dhib ma laha alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin akhrinayo kale aaya o aayatayn culays ma laha falaa yaxilu uma ban lijunub ruux janaabo qaba qur-aanka akhriskiisa taa hore labtirkeedu ilaahay in la xuso adoo fadhiya taagan jiifa ee weysadu kaa jaban tahay waa jawaas wey waa jawaas laakiin nabigu waa koon jira calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu xuso isagoon weyse qabin ma wanaagsano ilahay inaad xusto ama qur-aan aad akhrido adoon weyse qabin dahaaro qaado weyse qaado nabigu waa necbaa xataa salaanta ma radiyi jirin assalaamu calayka ya rasuul hadii la yidhaahdo isagoo aan weyse qabin oo markaa kaadi ka yimid ama kor ka yimid ilaa uu weyse qaato ama uu gebagabayso nabigu salaanta ma radiyi jiray ila wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa dikri waa xus alla wey marka waa muxdian jawaaskee bannaanidu u jeedaa maca alkaraaha qaal allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi cir iyo dhul abuuridooda waxaa ku jira iyo wakhtilaafi اleyli wاnnahaar iyo isweydaarashada habeen iyo maalin dharaar ay isweydaaranayaan xagga yaraanta gaabnida dheerida xagga iftiinka iyo mugdiga saacadaha kala badan isfangelinta iyo takwiirka la isfangelinayo la aayaatin calaamado baraahiin baa oogu sugan iyo mucjizaad ku tusaya ilaahay rabbinimadiisa iyo boqornimadiisa liulil albaabi inta caqliga leh ee garaadka iyo garashada leh alladiina weeye ulilalbaabku waa kuwama kuwa garashada leh ilaahay aayaadka u dhigay ku cibro qaadanaya aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim waa kuwa ilaahay xusaya iyagoo taagtaagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinacdhinac u jiifa hadday xanuunsan yihiin qolyaha ku fasiray aayadda ku fasiray waa ruuxa muslimkii tukanaya mar wuu fadhiya wa tixeedsanaya mar waa taagan yaho qur-aan buu akhrinaya mar waa rukuuca waa markuu badqaba marka ayadaa marna wuu xanuunsan yahayo dhinacdhinac buu qur ku akhrinaya oo ku tukanaya labada macnaba waa soo gelaya dikriga ilaahay istaag baa lagu xusaa adoo socdoo taagan adoo fadhiya adoo jiifa an caaisha radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi hooyadeen kaana rasuul اllahi sal ly slam rasuulka il yadkur اllaha alla kii kulli axyaanihi xiliyiisoo dhanba jamcu xiin calaa kulli axyaanihi calaa kulli awqaati fii kulli awqaati xilli kasta walba ilaahay buu xusi jiray waad ka soo reebaysa marka xilliga uusan nabigu aahir ka ahayn axaadiista kala cadaysay mar walbo nabigu uu aahir iyo weyse qabo ilaahay buu xusi jiray weyseqaadkan hadde nabigu kamaba tagi jirin haday ka jabto intuu weysanayo ama biyo helayo ama gebagabays helayo inbuyay ka maqnaan jirta yadkur allah alluu xusi jiray calaa kulli axyaanihi rawaahu muslim waxaa ibn cabaas radi allahu tacaala canhu wadaadaha daliishada in ay bannaan tahay adoon weyse qabin ilaahay in la xuso ama qur-aanka la akhriyo ee xadiidka daliishada adoon weyse qabin qur-aanka waa la akhriyi karaa ilaahayna waa la xusi karaa laakiin waa laga wanaagsan yahay oo macalkaraha waa inaga hadda soo maraynay suubanuhuna ma iman isagoon weyse qabin ilahay inuu xusay waxaa ibn cabaas radi allahu low ana axadakum midkiin haddii idaa ataa ahlahu low ana axadakum haddii midkiin idaa ataa ahlahu markuu reerkiisa u tago xaaskiisa la kulmahayo qaala uu yidhaahdo bismi illaah ilaahay magaciisaan cuskaday shaydaankana waa iska naarahaya allahuma janibna shayaana allahu shaydaanka naga dheere wa janib shayaana shaydaankana ka dheere ma rasaqtana waxaad nugu irsaaqdo owlaad ah oo faqudiya la xukumoo loo qadaro waladun ilmo baynahuma habeenka dhexdooda ay kulmeen ilmo loo qadaro lam yadurahu shaydaan ma dhibo haddaad markaad xaaska u tegaysa bismi illaahi tidhaahdo allahuma janibna shayaan wajanib shayaan maa rasaqtana oo ilaahay gabadha uurkeeda waxgeliyo ilmana meesha uu ka yimaado ilaahay waa ilaaliya ilmaha isaga ah. lam yadurahu ma dhiba muttafaqun calayh idan xirsixidhkaasaa kugu sugan ba hadde ducadan ayadaa marka dadka xanuunsan baa ku daaweynaa mucaalijiinta oo akhriyaan dhaanaa taxsiinaadkay ka mid tahay haddaba reer dhan difaacday oo ilmo dhan oo dhalanhaya ay sii ilaalisay xidhsi xidhkowan miyaa jira waa la akhriya waa loo dhiibaa badiya baabu maa yaquulu cinda nawmi wastiiqaadihi wuxuu baab yahay ruuxa muslimka ah wuxuu ku ducaysan lahaa ama odhan lahaa markaad seexanaysa iyo markaad soo baraarugtaba an xudayfata wa abi darin radi allahu tacaala canhu labada saxaabi qaala kana rasuullah rasuulka il wuxuu idaa awa hadduu u hoydo u dhelmado ilaa firaashi gogashiisii qaala wuxuu odhan jiray bismika allaahuma axyaa wa amuud bismika allaahuma ilaahu magacaada iyo cuskadkaada aan ku cuskanayo axyaa ayaan ku noolaan ku soo kici haddaaban soo kaco wa amutu ku dhiman oon ku seexani amuutdaa marka hurdadii oo dee almuutatu suqra weeye iyo tii weyneedba waa isku mid wey waida istayqada magaca ilaahay ku seexo ku jiibso waida istayqada markuu soo baraarogo qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilah ilahay bay maada u sugnaatay alladii eebba axyaanaana soo kaciyana soo nooleeyey bacda ma amaatana intuuna dilay kadib wa ilahi ila allahi laa ilaa hayrihi ilaahay xaggiisu unba annushuur soo bixiddu qabriyaha layska soo bixiyo ama gogasha laga soo kaco allun bay xaggiisa ahaato allay ku xidhantahay maamulka allah iskale taladaas rawa albukhaari sidaasuu nabigu marka odhan jiray baabu fadli xilqi اdikri wاnnadbi ila mulaasamatiha wاnnahyi can mufaaraqatiha ligayri cudrin wuxuu baab yahay xadii dheer wey bal xadiikan isku dayna dhammayn karo fadlu xilq اdikri wuxuu baab yahay xilqu اdikri cinda الsalaf waa xilaqu majaalis اlcilmi slafka marka la weydiiyey saxaabo iyo taabiciin oo la yidhi maxay tahay majaalista dikriga ama xalqadaha dikriga waa kuwe mkuwa lagu diiga damleeyaa marka baasha la tirsadaa maya waxay dhaheen waa goobaha lagu baranayo kitaabka ilaahay axaadiista lagu akhrisanayo diinka lagu baranayo taasaa majaalis dikri wa xilaqu dikri ah wadaadnu halkaas ka tusbax daldalahaya keligii ama iyagoo kooxa wad daldalahaya ka fiican majaalista ummaddu ay diinkooda ku baranayaan saasay salafku ku ijmaaceen min asaxaabati wاtaabiciin waman bacdahum min asalaf الsaalix baabu fadli xilaqi dikri jamcu xalqatin waa giraangirta iyo marka loo fadhiya xilqada la yidhaahdaa dikriga xilqooyinkiisa iyo wanadbi yeedhi laiskugu ye ilaa mulaasamatiha in la laasimo oon laga fogaanin oon laga tegin meelaha ilaahay lagu xusahayo lagu hayo diinkiisii ama dikrigiisi lagu hayo iyo wanahyi reebid laska reebay can mufaariqata laga dhaqaaqo liqayri cudrin curdaar la'aan aad ka tagto qaala allahu tabaaraka wa tacaala wasbir nafsaka naftaada ku xadhibnabi allow maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy kuwa ilaahay barya caabuda nin soray nis dambaba yuriiduuna wajhu alla dartiina alla caabudayan dan kale aan lahayn walaa tacdu caynaaka canhum ishaada ha ka lalaylin baa layidhi ishaada nimanka ayaga ha ka lalaynino ha dhaafinin ayaga ku ekow ayagaa fiiri meel kale ha fiirinin turiidu ziinata alxayaati dunya adoo doonaya adduunyada dhow bilicdeeda iyo quruxdeeda yacni kuwaasaa mudan inaad la fadhido la joogto meel kale aad u hanqaltaagin lama eego way caalkooda hunkaa waxba ha nabi allow ilaahay bay caabudayaan rabbi bay jecel yihiin alla dartii bay u fadhiyaan ayagaasaa asal ku ah ayagaa ku ah waa lama huraanka iyaga wey gaadhadan feeraha waaweyn ha ku kadsoomin baa suubaha lagu yidhi idan aayaddu cumuumkeeda waxaa soo gelaya dee meelaha lagu haya ilahay xuskiisa iyo weynayntiisa diinkiisa wa can abi hurata radi allahu tacaala can qaala qaala rasuul اlah sal lay slam ina allaha tacaala alla weyne cafwan ina lilaahi tacaala alla waxaa u ahaaday oo rabbi uu leeyahay malaa'ikatan malaa'ig khaas ah yatuufuuna ku wareego qaada fi uruqi wadooyinka yaltamisuuna ayagoo doondoonayo raadinaya ahla اdikri dadka ilaahay xusahaya ilaahay diinkiisa haya faidaa wajaduu qowman hadday qolyo helaan yadkuruuna allah ilaahay xusahaya tanaadow waa isu qayliyadaan isu yeedhanhayaan malaa'igtii war soo noqda meeshana lagu haya ilahay xuskiisiiy way imanayaan waxay odhanayaan halum kaala ilaa xaajatikum dantiinna u kaalay maxaad waddooyinku u qaadayseen u wareegayseen inaad aragtaan qolyo ilaahay xusahayo la fadhiisataan malaa'igay soo intaa maydin doonn hadda waa kane soo fadhiista fayaxufuunahu markaasay ku hareereenayaan ku gadaamayaan biajnixatin garbaabbooda ama baadadkoodii ila asamaa'i dunya laga gaadho dadkii fadhiyey ilaahay xusahayay malaa'igtii waa isku geedaami galbaabbahay saa ugu qabani hareerahay ka dhigi derbi bay u dhisi ayagii baa iskorkori ilaa cirka laga gaaro ila samaai dunya cirka kale laga gaaro fayasalhum rabuhum rabbigood baa weydiin huwa aclamu isagoo ka ogaal badan buu weydiinaya waa cibaado iyagaa lagu addoonsaday inay su-aashaa ka jawaabaan maa yaquulu cibaadii addoommahayga aad la fadhiisateen maanta ead garbaabaha ku ilaaliseen maxay lahaayeen qaala yaquuluna waxay odhanayaan waxay lahaayeen bay odhanayaan malaa'igtu yusabbixuunaka way ku nasahaayeen wayukabiruunaka waa ku weynaynayeen wayaxmaduunaka waa kugu mahadinayeen wayumajiduunaka allah waa ku sharfahayeen oo wax diinkaada weynaynayay ka hadlayeen ama adiga ku weynaynaya fayaquul ilah wuxuu hal ra'uuna mabay arkeen dadka sidaa ii caabudhaya saa ii nasahaya saa ii baryahaya ama ii ammaanaya mabay arkeen fayaquuluuna malaa'igtu waxaan laa maysan ku arag laa wallaahi maa ra'owka allow maysan ku arag <clears throat> fayaquulu rabbigan wuxuu odhanayaa kayfa low ra'awnii low ra'awnii hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen soo wardiga maysu ku sii weyraxeynayey cibaadadii iyo dikriga ilaahay iyo iyo cilmiga iyo diinta qaala yaquuluuna low ra'awka hadday ku arki lahaayeen kaanuu waxay noqon lahayn ashaddo kuwa daran laka adiga cibaadata min aluula cibaadadaad sidii hore si ka daran bay ku caabudi lahaayeen wa ashadda laka tamjiidan kuwa ka daran bay noqon laha agga say kuu sharfaan sidii hore si ka daran bay kuu sharfi lahaayeen wa akara laka tasbiixan way subxaanallahi bayna sii badin lahaayeen ayagoon ku arkin ba sida yeeleene hadday ku arkaan wax walbay laba jibaari lahaayeen laban laabi lahaayeen fayaquulu rabbi wuxuu odhanaya markay sidaa u jawaab famaada yas'aluun maxay weydiisanayeen maxay meesha ku hayeen oo weydiisanayeen qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay lahaayeen yas'aluunaka aljanna ilaahu janna noosiibay lahaayeen idan waa meel ilaahay lagu xusahayo ama qur lagu akhriyo ama cilmi lagu hayo ama wardib ha laiskugu yimaadee laakiin waa inuu wardi fiican yahay oon shirki ahayn iyo dabdaro ninka ilaahay u shirig yeelhaya sheekh cabdiqaadir baryahay owliye cuskanhaya shuqulkumada hawshaag xilaqu dikri waa xilaqu shaytaan middaa iyadu ibliis xeradii weeye waa laga hadlaya towxiid baa laga hadlaya ysalunaka اjanna jannay allow ku weydiisanayaan qaala wuxuu odhanayaa yaquul wuxuu leeyahay wahal ra'awhaa alla wuxuu leey way arkeen jannada ay weydiistee qaala yaquul laa wallaahi yaa rab maa ra'awhaa maya allow adaan kugu dhaartaye maysan arag janne laakiin way maqleen qaala yaquul ilaahay wuxuu leeyahy kayfa low ra'awhaa hadday arkaan maxay samayn lahaayeen qaala yaquuluun low annahum ra'owha janna hadday arki lahaayeen kaanuu waxay noqon lahay ashaddo kuwa daran calayha xirsan xagga dadaalka aad bay ugu dadaalahayeen baryaday badin lahaayeen su-aashay badin lahaayeen si ba'an bay kuu tuugi lahaayeen allow oo janna u raadin lahaayeen kaanuu waxay noqon lahaayeen ashaddo xirsan kuwa dadaalkooda uu daran yahay kana daranyahay k sidii hore calayha cala aljanna wa ashadda lahaa alaban doonidda ay doonayeen raadinhayaanna tii hore waa ka dari lahay wa acdama fiiha rakhbatan rabitaankooduna kii hore waa ka weynaan lahaa qaala ilah wuxuu uhi famima yatacawaduun maxay iga magangelayeen janno garta way weydiisteen maxay ka baqayeen ilahu waa kaa magangalla ay lahaayeen qaala yatacawaduuna min annaar naar bay kaa magangelayeen rabbiyow qaala fayaquulu wahal rawaa naarta ay ka baqahayaan iga magangaleen ma way arkeen qaala yaquulu laa wallahi ma ra'wha fayaquulu kayfa low rauha say xaalkoodu noqon lahaa haday arki lahaayeen naarta ay ka baqahayaan ilaahayna ay ka magangelayaan yaquuluun low ra'wha hadday naar arki lahaayeen kaanuu waxay noqon laha ashaddo kuwa daran firana xagga baqashada iyo cararka minha min annaar way ka sii dari lahayen aad bay uga sii fogaan lahaayeen wa ashadda laha makhaafatan aadna waa uga sii baqi lahaayeen qaala fayaquulu ilah wuxuu odhanaya intaa markuu dhammeeyo fa ushidukum marhaati gelinaya malaa'igay annii anugu qad hafartu lahum inaan u dembi dhaafay dadka ayageed ka warbixisay ka timaadeen waan u dembi dhaafay mushrik looma dembi dhaafo xataa yatuub in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yasha boqol kun jeer hadduu tawxiidsado oo qur-aanka maalinka u dhameeyo oo khatimo ilaa uu shirki ka toobadkeeno laga aqbali maayo wax camaloo ka soconaya ma jiro shirki baa la dhaafaa asagoon laga toobadkeenin qofki yidhahdana muslim ma aha taa fahma in badanna waa idin sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bih muslimiintu ahlu bidac iyo ahlu sunna waxay isku raaceen shirki akbara inaan la dhaafaynin haddaan laga toobadkeenin qolyahan aad tidhaahdaan mushrikiin weeye shirki bay ku laakiin cudurdaar bay leeyihin waa jahalo waa muta'awiliin waxaan idin leenaha waxay sameeyeen muxuu yahay waa shirki akbar ay sameeyeen haa way dhinteen soo ayagoo iyagoo sheekh cabdiqaadir baryahaya iyo abootiheblo iyo fiqi hebel daba taagan bay dhinteen oon ka toobadkeenin haa mushrik shirki ku dhintoon ka toobadkeenin maxaa u xugum ah hmm? haddaad tidhaahdaa shirki baa la dhaafayaa akbara asagoon laga toobadkeenin muslim ma tihid haddaad tidhaahdaa nin shirki ku dhintay baa janno galahayana muslim warka miyaad fahanteen iska ilaaliya haku khaldamina waxaa laydiin sheegaya sheekabarley annagaa ku soo daalla noogu lugooyey gawaan cidlay noogu ordeen shirki iyo islaamnima meel ma wada karaan imaa inaad muslim noqoto muwaxida iyo imaa inaad noqoto mushrik laba kaar laba kamaandho ma soconhayaan inaad kaar islaamnimo qaaatay iyo kaar shirki wax u dhexeeya ma jiro ninkan waa muslim haye oo soo ninka shalay aw hebel baryi haye ma soo ninka shalay ilaahay khayrkii neefka u gowracaya ma ha laakiin waa muslim jaahil ah waa muslim muta'awil ah waxaan ku wuxuu sameeyey muxuu yahay marka muxuu ahaa muslim buu sii ahaa muslimnima meeshan fadhiday muxuu sameeyey shirki shirkigii iyo islaamnimadii hore sii fadhiday ma kulmahayaanu ruux bay ku kulmahayaan ma dhici kartaa habeen iyo dharar miyaad kulmin kartaa hebel wuu jiraa iyo ma jiro ka warrama alwujuud waalcadam oo kale wey alwujuud wاlcadam shirkiga islaamka waa naqidaani laa yajtamicaani fi maxallin walaa yartaficaani can maxal fi anin waaxidin haddii shirki meeshu uu soo dogo islaam waa buray islaam soo dogana shirki waa buray ma kulmi karaan way isu bannaynayaan xerada waa inay xerada isu banneeyaan dadka waa muslim laakina waa mushrik ma yasiir diintaa diintii nabi maxamed ma ee waa diintii hee hebel wuu cadsihay wuuna madow yahay ma suuragalba hebel wuu jiraa mana jiro suuragal ma ah yani markaad leedahay hebel waa muslim macnaheed waa maxay ii sheega hebel waa muslim macnihiisu waxaa weeye ilaahay keligii buu caabudaa waa mushrikna maa maxay macnihiisu ilaahay axad kalu wax iskugu daraa labadaa shay ma kulmi karaa seed ku noqotay ilaahay keligii caabude haddanaad ku noqotay ilaahay wax ku lamaaneeye caqligiin idinku iska daaya aayadaha iyo xadiis u kaadiyba i fahma keligi waxaan ka hadlaayo ma huwa almuslim wa almustaslimu lilaahi waxdahu rabbi اlcaalamiin man huwa almushrik ilaahay uunkiis ninka isku ladhe wax ka dhexaysiiye weeye marka say ku dhici kartaa inaad muslimna noqoto muslimna noqoto hal mar ay kugu kulmaan islaam iyo shirki ma dhici karaan iskuma iman kara shirkiga akbarkaa islaamnimo muctabara iimaan muctabar lama kulmi karo midkood baa buri lain ashrakta layaxbaطanna camalu walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun ma kulmi karaan وmaن ykfur bاliimaani faqad xabia camalu been yaan laydin sheegin ku baabeen hawsha ayadaa waxaa tidhahda ninkan mushrig weeye waa jaahil muta'awil laakiin intaan wax u caddaynayno yaan birta la saarin waa war la garan karo yaan la dilin waa war la garan karo yaan xorihiisii la haniimaysan intaan bal wax u caddayn war la garan ma xukumi kartid hadduu yahay adduunku ninka jaahilsan shirkina uu ku dhaco ma dhihi kartid he waa muslim maalinkaad tidhaahdo adaa xerada islaamka bannaanka ka ah maxaad bannaanka uga noqota ma ayada kaagama baano ayada kaagama baano xerada bannaanka uga noqotay ii sheega xukunka aad u xukuntay ninkii ilaahay khayrkii caabudaya mushriga aad u xukuntay islaamnimo xukunka wuxuuna tusayaa islaamkaba inaadan aqoonin adugu ood jaahil tahay bixaqiiqat اlislaam hadda hor baan idinkala hadlay nin baa wuxuu midabahan kala aqaanaa kan waa maaruun kan waa baabal kan waa green kan waa reed kan waa balaa waxbuu akhriyey kaalay baa nin aad u ninkan ka warar wuu madow yahay buu koori maxaad ku dhaaran waxaad ku dhaaranaysaa inuusan madow iyo caddiin kale aqoonin sayd ku diiloo baano indhahaa ku macallina caqligadaa ku macallina ninka ku yidhi mushrik baa muslim ah maxaad leedahay kitaab allah waxaan ku maray inaadan aqoonin islaamka aad sheeganaysaad leedahay leanno islam haddaad taqaano islaamkii nabi maxamed lala soo diray annagu aan dhaqno waa maxay waa islaam ka caagan xaggana aan la kulmi karin shirki iyo gaalnimo inta miyaad fahamtee ayb fuushidukum waxaa idin maragelinaya qad hafartu lahum inaan u dembi dhaafay waxaa loo dembi dhaafaa muslimiin muwaxidiina mushrik looma dembi dhaafo ilaa uu shirka ka toobadkeeno qaala yaquulu malaku min almalaa'ika malag malaa'igta kamida wuxuu odhanayaa kulligood miya ahaa laakiin fiihim fulaan hebel ku dhex laysa minhum ayaga kama tirsanayn mid shaxaad u yimid oo wadaad meesha fadhiya inuu hadhow markuu kacashaxaa doonaya ayaa iska dhex fadhiya xilqadee ilaahu kulli dushamcad uga qabato ugu dambi dhaafta inamaa jaءa lxaajatin dan buu u yimide diin umusa imaogtibu hayaa xoogu dan u yimid isagu wardiga kuma jiro cilmiga laban kuma jiro adkaarta ma wadin waxbuu gaadahayay qaala ilahi wuxuu hum dadkaas aanu dambi dhaafay aljulasaau waa dad wada fadhiyo laa yashqaa bihim jaliisuhum ninkii la fadhiista kuma darsado uu ka faa'iidaa kuma hoogo kuma ayaan darsado kuma ayaan darraysto maxaa yeelay waa la israacinayaa haddii ummadda loo dembi dhaafay kanna waxaa weeye taabic weeye wataabicu laa yufradu bixukmin baa la yidhahdaa wataabicu laa yufradu bixukmin qaacidada fiqigeeda garanaysa dabadhuunku xukun goonya lama siiyo ummadda kala la raaciyaa dantu duwan ha u yimaado soo ahlu tawxiid ma ahayn ciidankaada raacsho muttafaqun calayh wa fii riwaayatilahay fadligiisa wey ilahay fadligiisa wa fii riwaayati limuslimi can abi hurata radi allahu tacala canhu can nabi sal slam qaal ina lilahi malaa'ikatan ilaahay malaa'ig bule sayaaratan socod badan sayaara way socotaaba sayaaxiin waa malaa'ig aan ahayn malaa'igtii katabada ahayd xaafadadii aan mid shuqulkuma laha waa malaa'ig sideedaba wareegta adduunka oo dadka ahlu dikriga kaliya la fadhiisata fudlan oo dheeraadka ah katabada ahayd iyo xaafadadiiba ka dheera fudlan fudlan iyo fudalaa'a iyo fudlanba ay waa zaa'idiin malaa'ig oo ka dheeraada ah. malaa'igtii arlaa'iga joogtay isbedelaysay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu billahi wamaakad binaar iyo kuwii qorayay xasanaadkiisiyaad midna ma aho waa malaa'ika dheeraada ciidan madax bannaan wey maxay raadinayaan yatatabacuuna waxay dabagalaan majaalisa dikri goobaha alla lagu xusahayo faidaa wajaduu majlisan fiihi dikrun hadday helaan goob dikri ka socdo qacaduu macan waa la fadhiistaan wa xafa bacduhum bacdan barkood baa bar kale ku hareereeya ama ku geedaama biajnaxatin baalashooda iyo garbaaba xataa yamla'u ilaa ay maa baynahum wa bayna samaa dunya ayagaiyo inta udhexaysa cerkay buuxinayaan wanaag waa iskorkorayaan hawadaasay midma ka korey fadhiisanayaan awooddaas ayagu hawadaas iska fadhiisanaya malaaigtu innagoo kale maaha haddi ayagoo midna midna uusan taabeenba ilaa cerka ay tagayaan faidaa tafaraquu markay kala tagaana dikrigu dhammaado oo jamaacadii dikriga ay joojiso malaigtu waa dhaqaaqaysa carajuu waa korayaan wasacaduu ila اsamaai cirkayna u dhaqaaqayaan sacadu ay irtafacuu ila اsama fayasalhum اllah alla weydiin wahuwa aclamu isagoo ka ogaal badan buu weydiinayaa min ayna ji'tum xaggeed ka timaadeen malaa'igay fayaquuluuna ji'naa min cindi cibaadin laka fi اlardi waxaanu ka nimid min cindi cibaadin laka addoommo adugu aad leedahay baanu ka nimid agtooda fil ardi dhulka ad ku leedahay yusabixuunaka wayukabiruunaka wayuhalliluunaka way subxaanalaysanayeen way ku weynaynayeen way towxiidsanayeen wayaxmaduunaka waa kugu mahadinayeen wayas'aluunaka khayr iyo jannay ku weydiisanayeen qaala rabbi wuxuu ihi wamaada yas'aluunii maxay weydiisanayeen qaaluu yas'aluunaka jannataka jannadaaday doonayeen qaala wahal ra'w jannatii jannadama way arkeen qaaluu la ay rabbi ay yaa rabbi rabbi maysan arag laakiin way maqleen qur-aankay ku arkeen way ku maqleen qaala rabbi wuxuu odhanaya kayfa low ra'ow jannatii jannadii hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen xagga dadaalka iyo cibaadada iyo allabariga qaaluu waxay yidhaahdeen wayastajiiruunaka maganna way ku weydiisanayen wayastajiiruunaka waa magangeliyo soo jannada nabiga ilaahay maysan weydiisanin sidoo kale waa maxay ajirnaa min annaar min cadaabi jahannam wayastajiiruunaka Eh, kaa magangelahayeen sidoo kale waxbay kaa magangelayeen aday ku maciinsanayeen aday ku cuskanayeen qaala ilahi wuxuu uhi wa mima yastajiiruunanii maxay iga magangelayeen qaaluu min naarika yaa rabbi cadaabkaada iyo naartaada rabbibu kaa magangelayeen qaala wahal ra'w naari cadaabkaygu ma way arkeen qaaluu laa qaala fakayfa low ra'w naari maxay samayn lahaayeenoo dadaal intee leeg bay bixin lahaayeen iyo magangelyo intee leeg bay dhiibi lahaayeen hadday naartayda arkaan isweydiin wey aad bay usiidaa lahaa horan baa lasoo sheegay riwaayad horaa kuusoo cadays qaaluu wayastakfiruunaka dembidhaafna waa ku weydiisanayaan allow fayaquulu qad kafartu lahum waa u dhaafaya makhraati ka wa acطaytuhum waanan siiye maa sa'lu waxay weydiisteen nafartan ka saaray wa ajartuhum waan ka koriyo waan ka badbaadiyey mima istajaaruu waxay iga magangaleen xaggiisa oo naarna waan ka badbaadiyey qaala fayaquuluuna waxay malaa'igta odhanayaan rabbi fiihim rabbiyow waxaa ku dhex jiray fulaan cabdun khataa oo ah addoon gaf badan dembi badan laagtii baa dacwo gudbanaysa inamaa mara meeshan buu soo maray hebel buu ku arko iskala fadhiistay bal meesha wax lagu haya afiiris iska leehayba dan kama lahayo fa jalasa macan waa iskala fadhiistay asagu maxaa loogu dembi dhaafay fayaquul rabbi wuxuu walahu kafartu siduu dooniba u dembi batee mar hadduusan mushriga ahayn waa loo dhaafay wey maxaa yeele hum ayagu alqowm waa qolyo qolyaha ilahay xusahaya meesha fadhiya laa yashqa usan ayaan daraysanna bihim bisababihim jaliisum ninkii la fadhiista daris wanaagsan ninkii la darsa wuu u baxsadaa mid la darsana wuu eedaa wa canhu can abi hurta radi allahu abi saciidin qaala qaala rasuul lah sal lay wasalam laa yaqcudu qowmun qolyo ma yadkuruuna allah rabbi xusahaya ilaa hadday qolya meel fadhiista ilaahay xusahaya oo rabbi hadal haya wanaaggiisa iyo khayrkiisa diinkiisana baranaya xafathum lmalaa'ikatu malaa'igta hareeraysa garbaabaha ku wareejisa wa khashiyathum araxmatu naxariista ilaahay baa hadhaysoo daboosha xadiidka waynu soo maray wanaزlat calayhim asakiina xasilooni iyo iimaan baa ku soo dega wadakarahum اllahu allah ku sheega fii man cindahu malaa'igta la joogto ilah baa oogu faan oo yidhahda malaa'igay keligin ima xustaane addoommo dhulka jooga waa ay xusaan ilaahay bay weyneeyaan ayagoo ahlu macsiyo ah oo shahwaad rabbi ku abuuraya shahawaad ayaa haddana i xusahayaan rawaahu muslim wallahu subxana wa tacala aclam